بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل الماضي الثلاثي المعتل العين والقاب الأفعال وشكل عين للثلاثي ينقلي معتلة لفائه فامتثلي in itasal nunuwata damiiri bihi kada rawow bilaa nakiirin wain yakun fadxan fakhud mujaanisan lilcayni kun limili hada qaa'isan wasaalim alafcaali maa qad salima min xarfi cilatin kama qad culima ولم يكن مهموزا أو مضاعفا فلا تكن عن فيض سيب سادفا شويها مثل ورفع طالا أجوفها كقال باع مالا ناقصها مثل دعا قلارنا لفيفها مثل غوا وقاونا ثانيهما أقسامه ثلاثة فهكها فإنها منساقة يقابل الأصل بالضمن فعل لضعف أصل ما لذاك الأصل وإن بقي أصل فكرر لاما كجيم دحر ذاك حكم داما ما لم يكن ضعفا لحرف آسل بلفظه اكتفي بغير عاضل حرف زيادة أتى مصطحبا أكثر من أسلين زائد شبا فعل المزيد قد أتاك أعلما ولا وولا واستقى محرنجما وحمار وحمر كذاك اعتدلا وهبيخ حلول اسبضر انفصلا تدحرجت عديت توالى خلبسا وحبند احول سالس لنقات سمن تدحرجت عديت توالى خلبسا وحبند احول سالس لنقات سنبسا وحبند احول سلا وي صحوي وقلنسد وجوربد وهرولاد وزهزقد وهلقمد والرحمساد ترهشفت فأض قدرا ترمساد وغلس مسل همك التبج المطاد وهكذك وأل ثم دلمسا وعلو وضع ثوجج ثم اعلنكسا بيدار سنب الوضم من تسلقى زملقت مسكن مع تولى سلنقى تجلببت شيطانا تجوربت ترهوكت في المشي أي تبخترت وما سوى حرنجمت دحرج وما سوى حرنجمت دحرج أصبطر مزيد ذي ثلاثة كذا استقر bismi illahi raxmaan raxiim laba cashir ayuu kala noqon doonaa intaa gabayga waan iska eegeynay un hadda halku masiidku ku dhamaadun baan eegeynay waxaynu maanta qaadan doonaa fasalka loo yaqaano itisaal taau damiir ownuunihi bilficli lmaadi itisaal taai damiir ownuunihi bilficli lmaadi ficilku markuu culimo toddoba shardi wato toddoba shardi toddoba shardi isagoo ficilku leh hadduu taa taau damiir ama nuunu damiir uu la xidhiidhsado kaasaan doonaynaa inaan ka hadalno wuxuu wataana waa imise imisaynu nidhi toddoba shardi shardiga koobaad waa inuu ficil yahay shardigeenna labaadna waa inuu yahay mujarad shardiga saddexaadna waa inuu yahay hulaaثi shardiga afraadna waa inuu yahay muctal shardiga shanaadna waa inuu yahay muctalulcayn shardiga lixaadna waa inuu yahay mucal la iclaaliye shardiga toddobaadna waa inuu taa u damiir la xidhiidhsado ama nuunu damiir ula xidhiidhsado ficilka toddobadaa shardi laga helay haddaan taa u damiir ama nuunu damiir aan la xidhiidhiyo xukunkiisu wuxuu noqonayo ayaan eegeynaa kitaabkeennii hore qaybo aada u fara badan baynu ka dhignay ama aan ishaarnay inay halkan ku jireen wa shakla caynin wanqul naqli wanqul baad soo qadimi wanqul naqli ama rar wanqul rar shakla caynin cayn xarakadii rar lihulaasiyi caynka oo lihulaasiyi hulaasi u sugnaaday lihulaasiyi buu u sugnaaday marka lagu leeyahay waa lilficli hulaasi lilficli hulaasi imise shardi baa halkaa ku sheegan ficilnimadii way sheegantaho lilficli baan usoo qadarnay mujaradnimadiina way sheegantahay oo ulaaثiganay ka dhalanaysaa ficil mujarada oo ulaaثiya waa saddex saddex shardi baa liulaaثiyadaa qudhaad ka qaadanaysaa waayo haddii liulaaثiya aad soo qadinto ma odhan kartid ficilku waa inuu ulaaثi yahay oo haddana mujarad yahay ma odhan kartid waxaa shardiga markaad shuruudda tirinaysa inaad mujaradka soo qadintid ficilku waa inuu mujarad yahay ulaaثiga dambeysiye lan in la dambeysiiyo ayaa daruuri ah oo ulaaiga dib loo dhigo ayaa daruuri ah haddii ulaaiga lasoo qadimo waxaa laga maarmayayo mujaradnimadii oo ulai o dhan baaba dee mujarada haddii aad doonayso inaan tiaa nin laba qof laba shardi aan ka helay baan doonaya inuu ii yimaad horta ko waa inuu dad yahay laba waa inuu rag yahay labadaa markaad kala tirinayso waa inuu dad yahu rag yahay waa inaad ayo horreysiisaa dadka waa inaad horrey haddaad ragga soo horreysiiso ka waran oo tiad ko horta waa inuu nin yahay laba waa inuu dad yahay maad odhan kol hadduu nin noqdayba muxuu noqday ninba hadduu noqdo inuu dad yahay waa la garan shardigaa ninnimada ad kaga maarmay haddaba hulai haddaad soo qadintid mujaradkii waad ka maarmaysa ay la soco waay hadduu hulaiba yahay mujarad wuu noq dee hulai maziid af carabiga ma jiro laakin mujarad markaa tiraa mujaradkii baa sii qaybsamaya hulai iyo rubaaci buu noqonaya waa inuu hulai yahay baad sii daba dhigi doonta saas ad u kala horreysiini marka aad tirinaysid wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli caynka oo lihulaaiyi hulaai u sugnaaday muctalatan iyadoo bogta welibana cayntu lifaaihi ilaa faaihi fadiisa u naqli laamka yaree lifaaihi ku jira waa bimacnaa ilaa laamku bimacnaa ilaa buu ku yimid sida aayadda qur'aanka ah tajri washamsu tajri limustaqarin limustaqarin ilaa mustaqarin famtasil welibana warkaygaa ku diran buu ku yidhi warkaygaa ku diranoo sidaa aan warka u sheegay u raac oo sidaa unu qaada buu ku yidhi sheekheenu halkaa in la raraya buu inoo sheegay caynka xarakadiisa oo loo rarayo fa'da loo rarayo talow shuruudihiina wuxuu inoo sheegay lihulaaiyi saddex baa ku sheegan baynu nihi ficilnimo iyo mujaradnimo iyo hulaainimo saddexdaas halkaa ku sheegan muctallatanna waa shardi afraad initasaladanna waa shardi shanaad initasala waa shardi shanaad in itasala had ee muctalatan labaa ku jira labaa ku jira oo lix bay shuruudu noqon muctalatan ficilku waa inuu muctal yahay iyo waa inuu muctalulcayn yahay labadaa shardiba hadda muctalatanta laga wada qaadanaya ficilku waa muctal haddana waa muctalulcayn waayo sheekhu wuxuu soo qadimay muctalulcaynnimadii oo muctalatan waxaa laga xaalaynaya caynta cayntaa laga xaalaynaya haddaba haddii lagu dhaha muctalulcayn bay tahay inuu muctal guud yahayna iyadun baa laga qaadanaya labada shardi waxaa lasoo horreysiiyaa muctalka guud muctalulcaynkaana la dambaysiiyaa waa sidii hulaaثiga iyo mujaradka oo kale laba shardi baa halkaa laga qaadan waa shan lihulaasiyadu saddex bay saddex shardi bay tilmaamaysaa muctalatantuna laba shardi bay tilmaamaysaa in nuunun wata damiirna hal shardi buu tilmaamaya oo ah inuu ficilkaa muctalkii la xidhiidhsado taa u damiir ama nuunu damiir lix shardi sow maaha maxaa inaga dhiman shuruudii maxaa inaga dhiman halbaa inaga halkaasi waa mucal mucalkaa sheekuma sheegin waa mucal mucal muctal iyo mucal farqi baa udhaxeeya muctal waa xarfu cille inuu ku jiro mucalna waa in qaaciide iclaal samaysay inay ku dhacday qaaciide iclaal samaysay inay ku dhacdayna mucallun baa loodhan muctalun iyo mucallun baa kala jira muctal mid buka iyo mucallun mid la iclaaliyey saasuu kala noqonaya hal shardi unbu sheekhu ka aamusay maxaynu odhan jirnay ficilada waxaa loo kala qaadayaa saddexda wasan inuu ficilku facalo yahay iyo inuu ficilku ficilo yahay iyo inuu ficilku facuulo yahay so saddexdaa looma kala qaadin maxaynu odhan jirnay hadaba culimo faciilada caynku kasrisan yahay faciila labadeeda qaybood haday wow ku bugto iyo hadday ku bugto iyo facuulada caynkeegu uu godan yahay labadeeda qaybood hadday wow ku bugto iyo hadday ku bugto afartaa afartaba waxaa la garan la'yahay wasankiie waa inaynu caynku haduu godan yahay oo labada facuulo ah godaalkaa waa inaan fa'da geynaa si markaad aragte fa godan adu garato inuu ficilku faculo yahay haddii ficilo uu ahaan jiro cayinku kasrisnaana ilan caynka waa la xadfi doonaaye kasraha caynka hadduu alif hadduu wow yahay iyo hadduu ya yahayba waa inaan fa'da geynaa markaad aragte fa kasrisan waxaa la garanaya inuu ficilo yahay khaafa sow ficilo maahayn oo khawifa ma ahayn anaa baqay markaad leedahay maxaad ohan khaafa khiftu baad ugu dhawaaqi khiftu haddaba waxaa la doonaya khaafa dee fa'du kha bay ahayd oo way kor dhignayde hoos dhigani xagguu ka yimid khif kha'dani xaggee laga hoos dhigay caynka khaafa ayaa kasrisnaayoo faciile ahaa khawifa buu ahaa haddii caynkii la xadfay xarakadiisii baa laleeyahy fa'da inoo geeya si markaad aragto xarafkan oo kasrisan adu garato xarakadan intii caynka inay tahay oo facile inuu yahay khiftu baad odhan daala sawfa culo ma ahayn oo dawlo asalka ma ahayn marka caynka la xadfo daala waxaynu odhanaynaa waxaa la samaynayaa maxay naqlu xarakati alcayn ila alfaa daala haddaba waa inaan caynkeega naqlinaa xarakadiisa godaalka oon geynaa daala anaa dheeraaday baldhe dultu dultu markaa tidha dultu anaa dheeraaday dul godaalkaasi wuxuu sheegayaa inuu xarakadii caynka yahay oo lasoo naqliyey oo faculo uu ahaa markaa dultu iyo khiftu kolkaa waxaynu halkanna odhan jirnay afar iclaal iyo hal su-aal ayaa dhacay baynu kitaabkeenii hore kusoo marnay imisaynu kusoo marnay halkan afar iclaal iyo hal su-aal waa sidii oo kaluun haddaba daala markaan ka shaqaynayo daala ficilka daala ah asalkiisa sheeg baa lagu odhan fuculo ku sarjara dee dawula dawulo isagoo atadii ah ku dara taa u damiirka ahaa maxaan odhanaynaa taa u damiirka markaynu ku darayno dawultu baynu odhan dawultu dawultu dawultu baynu odhan haddaba dawultu markaad tidhaahdo eed ereyga dawultu ugu dhawaaqdeed sidaa dawultu tidha qaacidatu qalbi baa meesha iman iclaalka koobaad ila soco waa qaacidatu qalbi dawultu taxaraka xarfucila wanfataxa maa qablahu qulibat ilcilatu alifan maxaan idhaahdaa markaa daaltu buu noqday haddana qaacidatulxadaf baa meesha iman iltiqaau saakineynkii daaltu laamka oo reeban iyo alifka oo reeban ida ijtamaca xarfaani saakinaani muctalun wa saxiixun wajaba xadfu xarfi maxaynu odhanaynaa wajaba he xadfu wajaba xadfu xarfulcila baynu odhanaynaa markaa daltu buu noqday ereygii daltu ayuu noqday dhawaaqiisii daltu marka uu noqdo ee daltu aynu ugu dhawaaqno isagoo daltu ah ayaa la odhanayaa fada waa weel buuxa weel buuxana wax laguma sii shubo si fada aynu xarako u keenno horta xarakadeedii hala xadfo daltu fatxadii dada ayaa la xadfaya ila waxaa la rabaa xarakadii caynka in lasoo naqliye iclaalka saddexaad waa xadfu xarakat ilfa iclaalka afraad waa naqlu xarakat alcayni ila alfa caynka xarakadiisii godaalka ahayd dada keen daltu afar iclaal baa dhacay afarta iclaal si fudud waa inu idinku muuqda waa qalbiga caynka wowgii alif laga dhigay waa xadafka alifka waa xadafka fada xarakadeedii fadxada ahayd la xadfay waa naqliga arakada xarakadii caynka ee damada ahayd dada loo naqliyey dultu baan odhanayna dultu ayaynu odhanayna hal suaala ku jira lima nuqilat xarakatu lcayn ila alfa jawaabtu waxay noqotay tambiihan calaa wasni lficli ficilka wasankiisa ayaa laysku baraarujinaya khaafa waa lamid uun oo maxaynu odhanaynaa khaafana haddaba kaafe asalkeygu khawifa buu ahaa khawifo isagoo ataa damiir ama nuunu damiir ku daro khawiftu dhe ama khawifnaa dhe khawifnaa ko maxaa imanaya meesha haddaba qalbi baa imanaya maxaan ugu dhawaaqayaa khawifnaa markaan idha ama khawifta markaad tidhaahdo khaaftu baad odhan haddana khaaftu maxaa imanaya iltiqaau saakiniin baa dhacayo alifka in la xadfaa imanaya ida jtamaca xarfaani saakinaani muctalun wasaxiix wajaba xadfu xarf cila muxuu noqday markaa khaftu buu noqday khaftu markuu noqday waxaa loo baahday in caynka xarakadiisi kasra ah khada la keeno dee intaan la keenin horta khada xarakadeeda hala xadfo khada waa inaan ka xadafnaa fadxaheegii liyataata annaqlu waxaynu odhanaynaa hala tuuro khada fadxaheegii xadfu xarakati xadfu xarakati lfa baynu samaynay ama kha waa kii saddexaad ka afraad maxaynu samaynaynaa naqlu xarakati alcayn oo kasraa ila alkha wama ila alfa khiftu baad ugu dhawaaqi waa basiit marka lagu dhaha lima nuqilat xarakatu alcayn ila alfa maxaad ku jawaabaysaa tambiihan hee alى waزn اficli tmbiihan alى waزn اficli waxaa laysku baraarujinayaa ficilka wasankiisa ayaa laysku baraarujinaya ficilka wasankiisiibaa laysku baraarujinaya waad inoo haysaa baan umalaynaya markaana tmbiiha alى waزn اficli culima haddaba afar baynu sidaa ku iclaalinay laba faculah iyo laba facilah facalo ayaa inoo timid iyada labada facalo gaar baanu saaray sababtuna waxa weeye labada facala marka laga hadlayo waxa la xadfayaa sow maaha fada xarakadeedii xarakada fadaso lama xadfayin facala fadeeda xarakada laga xadfayey soo maha haddana ka naqlinaya waa caynka xarakadiisa soo maaha caynkuna sow fadxa un ma sito waxaa la yihi xadfu fatxa wanaqlu fatxa laa faaidata fiiha fadi faday sidatay caynkuna fadxuu sitay war fada fadxadeeda aan naqlin aan xadafno oo caynka fadxihiisa aynu xaggan usoo naqlino wax alla wax faa'iidaa oo arrinkaa inoogu jiraa ma jiro arrinkaasi arrin ansaxnayn inuu yahay ayaa la ogaaday xadfu fatxa wanaqlu fatxa laa faa'iidata fiiha maxaynu samaynaynaa haddaba ilay facila caynku ka suruusitay oo faa'iida ku jirta in caynka xarakadiisa la naqliyo faculana caynku damuusitay oo fada kala xarakay ahaayeen laakiin facala fada iyo caynku fadxay isla sitaan in la yidhaah fada xarakadeeda ha la xadfo oo caynka xarakadiisa ha la naqliyo wax alla wax faa'iide ah oo inoogu jiraa halkaa ma jiraan waxaa la ogaaday haddaba in iyada la samaynayo wixii facala ah in xarakada caynka suuqa la geysanayo iyo sayladda kadibna xarfu cilahan caynka ah xaraka la noocaa lagu soo iibsan xarakadaa lagu soo iibsaday baa kolkaa fada loo naqlin doonaa hadduu facalo caynkeegu wow yahay fadxadii caynka wowga a saarayd marka la geeyo wowga xarako ujinsiyaa lasoo siisan wowga xarakada ujinsigii waa godaal haddii uu kasre ahaan jirayna oo uu kasri eh, hadduu ya ahaan jirayna ya oo baaca uu yahay ya'da da xarako la nooca ayaa la soo iibsan oo kasro ah markaasaa ficda loo naqlin doonaa ama kasro ama damo qaala waa wow e maxaynu odhan qultu haddaba qultu shan iclaal iyo waxaa ku dhacay maxay shan iclaal iyo hal su-aala ayaa ku jira qultu bal aan eegno qultu maxaynu nidhahnaa shanta iclaal ee qultu ku jira asalkeegu qultu maxay ahayd qawala oo facala ah qawala qawalo isagoo atadii ku darso anaa idhi baldhe awaltu awaltu markaan idhaa maxaa imanaya namber ko horta qalbibaa imanaya qalbigii aan samayno wowga aan alif u qalbino ilin qaacida ahayd taxaraka xarfucila wanfataxa maa qablahu qulibat lcilatu alifan qaaltu buu noqday qaaltu markuu noqday iltiqaau saakinayn baa dhacay qaacidada labaad ee imanaysa waa in alifka la xadfo ida ijtamaca xarfaani saakinaani muctalun wasaxiixun wajaba xadfu xarfulcila qodobka saddexaad ee meesha haddana soo galay wuxuu noqonayaa altu saw altu mayna noqon altu saw mayna noqon waxaa la yidhi war caynka xarakadiisii saw fadxa ma ahayn fadxadaa fada lama geyn karo maxaynu samaynaa baa la yidhi fadxada intaynaan fada geyn dee aynu caynka ogaana caynku saw wow ma ahayn qaala bes fadxadiisa aan saylada la tagno oo wowga xaraka la nooca aan kusoo iibsano xarakada wowga la nooci maxay noqotay damay noqotay dam waa iclaalka saddexaad ictiyaad baa la yidhahdaa saylada ayaa laga soo siistay xarako wowga u cunanta oo munaasib u ah itiyaadkaasi waa iclaal haddana qodobka afraad waxaa la yidhi aynu xarakada ka xadafno ilin xarakaynu xaggaa u naqlinaynaye aynu madhin weelkaa aynu madhina weeyaan markaasaa xudifat xarakat lfaac waa ka afraad ka shanaad waxaa la sameeyey xarakadii saylada laga soo qaatay ama lasoo iibsaday ayaa loo naqliyey fada waxa weye xarakatulmuctaad ayaa fada loo naqlinaya oo ama dama ah ama kasra ah qaala maxaan ugu dhawaaqaya markaa marka anaa idhi aan leeyahay qultu anaa idhi qolada sarfiyiintu fuqahada waxay ku yidhaahdeen fuqahooy miyaad aragteen waxa dhib anu qultu la soo marnay ayarunbaad qultu leedihiin qultu waa shan iclaal hal su-aala ayaa ku jira su-aashaasina maxay leedahay lima nuqilat xarakatu lmuctaad ila alfa maxaa xarakada lasoo ciwad qaatay fa'da lagala doonay bay ina leedahay taasina jawaabtii waxay noqotay tanbiihan cala almaxduuf maaha calaa wasni alficli xagga facala ficile iyo faculo calaa wasni alficil baa laysku baraarujinayey amaa labada facalo cala almaxduuf imika qultu markaad aragto godaalka xarafka xadfin inuu wow yahay baad garanaysaa ila xarakada wow bay u cunan tahay baacana dee kasro ayaa lasoo ciwad qaadanaya o bictu markaad aragto xarafka xadfin inuu ya yahay ayaad garanaysaa kolka waxa weeye qaaladu markay wow ku bugto facaladu markay wow ku bugto faculada sideediibaa loogu dhawaaqaa markay facaladu ya ku bugtana sidii facilada ayaa loogu dhawaaqaa laakiin facule iyo facila wasnulficilka ayaa la isku baraarujinayey xarafka maxduufka ana waa la ihmaaliyey facaladana xarafka maxduufkaa ah baa laisku baraarujinayaa wasankana waa la ihmaaliyey midba dhinacbaa laga ihmaaliyey wuxuu yihi sheekhu wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli lihulaaiyi caynka oo lihulaaiyi hulaahi u sugnaaday muctallatan iyadoo bugta cayntu lifaaihi ilaa faaihi fadiisa u naqli fada ficilka marka xarakada caynka fada la geynayo oo famtail arrinkaa ku diran buu ku yidhi war haydiidine dambaa kuugu jirte ku diran famtail ku diran iclaalkii maxaynu haynaa halkan shuruuddii waxaynu toddoba shardi baynu haynaa soo toddoba shardi maynaan haynin lix shardi baynu haynay oo xabadunbuu ka aamusay mucalka unbuu ka aamusay haddaba maxaynu haynaa iclaalka laftiisa ko waxaynu haynaa waxaynu haynaa naqlu xarakati alcayn ila alfaa waxaa la ogaaday inuu kelmaddan kelmad ka dhalanaysaa ay jirto naqlu xarakati alcayn ila alfa waxaa ka dhalanaya xadfu xarakati ilfa wax la yidhaah xadfu xarakati ilfa baa laabud ah halkaa ka dhalanaysa laba iclaal baynu wada haynaa hadda halkaa naqlu xarakati alcayn iyo iyo xadfu xarakati ilfa muxuu ka aamusay qalbulcayn iyo xadfulcayn buu ka aamusay qalbulcayn iyo xadfulcayn labadaa wuu ka aamusay waad ila socotaa baan umalayn haddaba xarakada marka la naqlinayo caynka ee fada la geynayo mafacalo ayay u taallaa ficile iyo facul ficil iyo facul ayuu sheekhu halkan kaga hadlaya facala ma aha wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli caynka oo lihulaasiyi hulaasi u sugnaaday muctalatan iyadoo muctalo ah cayntu lifaaihi ilaa faaihi fadiisa u naqli oo famtasil warkaygaa ku diran waa in itasala hadduu la xidhiidhsado nuunu nuun hadduu la xidhiidhsado wa taa u damiiri taa u damiirna ay la xidhiidhsato wowgaa wataau damiiri waa bimacnaa ow ow buu ka dhigan yahay in itasala hadduu la xidhiidhsado nuunu nuun hadduu la xidhiidhsado ow amase taau damiiri tada taau damiirkuba ay la xidhiidhsato bihi ficilka waa hadduu nuun la xidhiidho ama taau damiir kadaa kanoo kale isagoo ara way wariyeen bilaa nakiirin inkaar la-aantii ayay wariyeen bilaa nakiirin inkir la-aantii ayay wariyeen wuxuu ku yidhi sheekhu sidanaa la wariyey wax munkira oo inkiray bilaa nakiirin mid inkire la-aantii ayaa la wariyey cid inkirtayna ma jirto buu ku yidhi sidan baa la wariyey cidna mayna inkirin halkaa waxaynu kaga soo baxnay culima ficile iyo facula waa afar qaybood shuruudihii toddobay noqdeen iclaalkiina afar iclaal iyo hal su'aala ayuu noqday intaasaan kaga soo baxnay labadaa bayd ayuu kaga soo baxay hadduu facalo yahay iclaalka ayaa shan noqon shan iclaala iyo hal su-aala iyo toddobadii shardi intaasun baa lagaa rabaa toddoba shardi oo ficilka loo shardinayo iyo shan iclaal ah oo ku dhacaya iyo hal su-aal ah oo lagaa rabo intaa haddaad fahanto waad fahantay baabkan waxba kaagama xidhna wax kale wain yakun haddii uu yahay shakligu fatxan fatxo haddii uu yahay xarakada caynku hadduu fatxo noqdo goormuu caynku fatxo qaadan jiray markuu ficilku aya yahay facala waayo ficilo ka sirusitaa faculana damuu sitaa wain yakun hadduu yahay caynka xarakadiisu shaka fadxan fadxa hadduu yahay fakud waxaad qaadataa mujaanisan mid u jinsooba la nooca lilcayni caynka war saylada geeyo waxaad ku soo iibsataa caynka mid la jinsiya ama la nooca hadduu caynku wow yahay maxaa la nooc noqonaya damo hadduu caynku ya yahayna maxaa la nooc noqonaya fatxan fatxo haddii uu yahay fakhud qaad mujaanisan mid u jinsiyooba ama la nooca lilcayni caynka mid u jinsiyooba oo la nooca kun ahaw limili haadaa kanoo kale qaaisan mid qiyaasanaya warka aan kuu sheegay iyo waxa lamidkaa waa inaad qiyaasataa buu ku yidhi kun ahaw limili haadaa kan aan sheegayo iyo waxa lamidkaa qaaisan mid qiyaasanaya war qiyaaso waxa weeye qalb اcayn ilى a qalb waawi ilى alfi uma xadf اcayn uma ictiyaadu xarakaة اcayni bima yujaanis اcayn uma xadfu xarakaة اfa uma naqlu xarakaة اmuctaad ilى fa su-aashuna maxay ahayd culimo lima nuqilat xarakaة muctaad ilى fa tmbiihan maxay jawaabta noqotay tmbiihan alى maxduuf alى wasn اficil maaha wain yakun hadduu yahay caynka xarakadiisu fatxan fatxa haddii uu yahay fakud qaado mujaanisan mid la nooca lilcayni caynka mid la nooca kun ahow limili haadaa kan oo kale qaaisan mid qiyaasanaya kaasoo kale ayaad qiyaasanaysaa iyo ogow buu ku yihi halkaa ayaynu kaga baxnay laakiin sheekhu wuxuu ka aamusay kuwanoo la majhuuleeyey waynu iskaga aamusaynaa inaguna haddii la majhuuleeyo waayo warkaa inagu sii badanaya haddii kale majhuul marka laga dhigo waa laysku cagsiyaa so u qultu maaha anaa idhi anaa la i yidhi baldhe anaa la yidhi oo laygu hadlay baldhe qiltu qiltu anaa la i yidhi wey bictu maxay ahaan jirtay bictu waan iibi bal anaa la iibiyey dhe waa inaad isdaba marisaa sidii kii wowga ad ugu dhawaaqda maxaad odhan buctu buctu anaa lay iibiyey bictuna anaa iibiyey kolka waa cagsi bay isku noqonayaan kolley masalada kitaabkeeniyo kii horeba way ka aamuseene inana waynu ka aamusiyo dee halka dambe kutubta way waa salaano isku kayn dhiidhiibaye kuwa dambe ayaynu ku arki doonaa sheekhu halkan wuxuu doonayaa inuu inoo galo magacyada baabasha wasaalimu lafcaali maa qad salima min xarfi cilatin kamaa qad culima walam yakun mahmuusan aw mudaacafa falaa takun can faydi saybi saadifa sheekhu wuxuu doonayaa inuu halkan yidhaahdo waxoogaa baan idiin tilmaamayaa magacyadii ficilada ah saalim buu inoo bilaabay saalim ficil saalim la yidhaha baa jira ficilka saalimka la yidhaha culimada suraafta way isku khilaafeen wuxuu yahay qola saalimka iyo saxiixa ayay isku mid ka dhigeen maxay isku mid ka dhigeen saalim iyo saxiix kolkaa waxay yidhahdeen saalimku hal shardi un loo baahan yahay waxawey xarfucilla yuuna gelin fa'dana yuuna ka gelin caynkana yuuna ka gelin laamkana yuuna ka gelin halkaa shardi oo qura shaygale ayaa saalim la odhanayaabay qole yidhaahdeen kolka saalim maxaa isku muraadifa iyo saxiixbaa isku muraadifa mahmuusku kolkaa muxuu noqonayaa saalim buu noqonayaa mudaacafkuna yuu noqonaya mudaacafu ulaaiga nooca loo yaqaano mudaacafu ulaaigu yuu noqonaya saalim buu isna noqonaya mudaacafu ulaaigii baa saalim noqonaya hadda mayla socotiin qolana waxay yidhahdeen war saalimku sidaa maahe ereyga marka saalim la odhanayo waa wixii saddex shardi laga helay saalimka saddex shardi baa loo baahan yahay saddexda shardi ee saalimka loo baahan yahay waxa weeye kow shardiga koobaad xarfu cilo ha ka badbaado xarfu cilo yuuna wadanin shayga saalim la odhanaya laba hamse ka badbaado meel laba yuuna hamse ka gelin saddex tadciif ha ka badbaado saddexdaa arimood markuu ka badbaado shaygu unbaa saalim la odhani qowlkanaa mashhuura sheekeenuna uu inoo raacay wa saalimulafcaali ficilada saalimka ihi maaka weeyi qad salima ka badbaaday min xarfi cilatin xarfu cilaka ka badbaaday weeyi kamaa sida qad kamaa kamaa kii oo kaleba wey qad culima lasoo ogaaday ama kamaa qad culima sida lasoo ogaaday oo kale waa la og yahay inuu xarfu cilo ka badbaado buu ku yidhi kow xarfu cilaha ka badbaado walam yakun yuuna ahaanin mahmuusan mid mahmuusa oo la hamseeyey mid hamse lagu darayna yuuna noqonin hamsena yaan lagu darin halka fa'da yaan lagaga darin sida akala halka caynkana yaan lagaga darin sida sa'ala halka laamkana yaan lagaga darin sida qara'a mahmuusna yuuna noqonin walam yakun mahmuusan wax mahmuusa uu noqdo looma baahna marnaba waa shardigeenna labaad ow mudaacafan mudaacaf yuuna noqonin oo mudaacaf inuu noqdana looma baahna mudaacafkana waynuba garanayni waa kii dee isku shadnaan jiray ee caynka iyo laamka ayaa isku mid noqda aan odhan jirnay caynka iyo laamka muhimaddu shadka ma aha waa caynka iyo laamka oo isku mid noqda waayo waxaan arki doonaa kuwa isku shadanoo mudaacaf maaha la leeyahay ayaan arki doonaa falaa takun niyahow ha ahaan can faydi saybin daadku halka uu ka soo burqanayo ama burqashadiisa saadifan nin leexanaya war waan kula taliniye halkuu roobku ka daayo haka baydhin bu ku yihi bartuu roobku ku daayo haka leexan waa awaaid waa meel barwaaqo ah waxaanan sheegayaa waa roob qawaacidku sidoodaba roob bay shabahaan kolkaa ha garab marin buu kuleeya o haka fogaanin saalimka muxuu sheekeenu shardi uga dhigay saddex shardi maxay kale yihiin horta xarfu cilaha laga waayo haye waa kow hamsana ha laga waayo waa laba tadciifna ha laga waayo waa saddex saddexdaa marka laga wada waayo ayaynu odhanaynaa waxa weeye halkan waxaa ka jira maxay waxaa ka jira saalim wa saalimulafcaali afcaasha saalimkeegu ama ka saalimkee afcaasha ihi maaka weeyi qad salima ka badbaaday min xarfi cilatin xarfu cilo ayuu ka badbaaday kamaaka qad culima la ogaaday oo kaleba wey waa sida la og yahay walam yakun mana aha mahmuusan la hamseeyena ma aha mid hamse la geliyeyna ma aha o mudaacafan mid mudaacaf laga dhigayna ma aha ee falaa takun ha ahaan saadifan nin garab maraya can faydi saybin daadka burqashadiisa iyo halku ka soo burqanayo daadku halku ka soo burqanayo ha noqonin buu ku leeyahay burqashada daadka nin garab maraya ha ahaanin haddaba bal ardayda aan su'aal weydiiye ardayay saalimku hadduu facalo yahay waa nasara hadduu facilo yahayna waa calima hadduu faculo yahayna waa sharufa ama karuma saalimkii waad ila aragteen hadduu saalimku ismi yahayna waa qamarun ama bedrun waxaan doonayaa haddaba sheekh cumar baa xaggan bidixda iga fadhiye sheekh cumar tusaale kalean sheegayaayo saalime eeg hadda hadduuna saalim ahayn ma aha baad odhan hadduu yahayna iigudaa baad odhan waa saalime fataxa saalim ma yahay mise ma aha fataxa wuu yahay waa kuu saxay ana hadda wuu yahay ku kaloo saalimana aan sheego kan waa la hubaabaa baan u malayn wajaba ma aha ma arkaysa waa yar hoos dhigayaa u iska fahmayahay wajaba ma aha saalim maxaad ku diiday xarfu cilaa fada ka degay alla haddaa waa runtaa war haddaa mid mid kalean ku bedelanaya ikaadi ka kale waa baaca maxaa diidey xarfucilibaa caynta ilingodkii un baan raray oo markii hore fadu haddana caynka haye war raxaal qaado mid kalena daba keenaya kaa carbal maaha idha isba waa dacaa dacaa waa saalim saw ma aha dacaa oo maxaa diidey xarfu cilihii un baa laamta degey war waad aragtid inuu xarfu cili haddana laamta degey waay dee shee cumar wiski ka celiya maxaan sameeyaa waaya <laughs> sheekhaan udhiibaa soo maaha waa si fiican maxamed cilmi akele ka waran akele saw saali ma aha maxaa diidey maxaa tihi he xarfu cilaha mahmuus ha hamsaa de ma xarfu cillaa degey mise hamsi hamsaa gelay waay halkuu ka galay caynka mise laamka mise fada waay saala ka waran miyayna saalim ahayn saala maxaa diidey maxaa caynka ka galay hamsa caynka ka galay sax haddaba bedaa ka waran kaasiba waa ha badaa ar waxaan umalaynaya ka ina maya inayna jirin waa salimsa umaa oo maxaa diiday hamsa laamka ka degay waa yaasiin dama ka waran dama sow saali maaha ereyga dama maxaa diiday dama tadciif oo halku kaga jiraa ya may maxaa isku mida ah? tadciifku laba xarafoo isku mid uu ahaan jire ma fadiya caynkaa isku mida ah? mise fadiya laamkaa isku mida ah? mise laamka iyo caynkaa isku mida tadciifku waa laba xarafoo isku mida bayn isku ogeyn maxaa isku mida yaasinow haye yaasiin way ka fadhiisatee ma arkeysiin yaa ka saaraya anas haye maxaa isku mid a caynta iyo laamtaas ma kaanat caynuhu walaamuhu min jinsin waaxidin wa saalimulafcaali afcaasha saalimkeegu maaka weeye qad salima ka badbaaday min xarfi cilatin xarfu cillo ayuu ka badbaaday kamaa qad culima ka la ogaaday oo kaleba weeyi walam yakun mana aha mahmuusan la hamseeye ma aha ow mudaacafan la laalaabana ma aha falaa takun ha ahaan saadifan nin garab maraya can faydi sayibin daadka burqashadiisa iyo halku ka burqanayo saalimkiibuu sheekhu inoo sheegay halkaa saalimka markuu inoo sheegay laba qodob oo waxaa jiro ixtiraas ahaan aynu u fahanay labada qodob mahmuuska waabaad fahanteen mudaacafkana inaad fahanteen baan u malaynaya iska dhaaf muctalna si guud waa loo fahmay muctalkiibaa magacyo kala yeelyeelanaya shawiyuhaa ficilka shawiga la odhanayaa milu warafo oo kale weeyi warafa ficil shawi la yidhaah baa jira mar shawiyun baa loogu dhawaaqa waa shawiyun shawiyun shawi waa wax la solay wax la solay oo kuu bislaaday waa shawiyu marna waxaa loo yaqaanaa magacan shawiyi ah inta laga badaayo ayaa la yidhaahdaa muctalulfa marna waxaba loo yaqaanaaba mithaal marna waxaa loo yaqaanaa aras imise magac buu leeyahay markaa afar magac ayuu leeyahay shawiyuhaa shawigeegii milu warafa warafa oo kale weeye warafa wuu dheeraaday warafa wuu dheeraaday ey daala wuu dheeraaday yarifu wuu dheeraanaya ajwafuhaa ajwafkeeguna kolkaa haddaba kaa shawigii ihi ama wow ha ku buko sida warafa ama ya ha ku buko sida yamana ajwafuhaa ajwafkeeguna ka qaalo oo kale weeye baaco oo kale weeye maalo oo kale weeye ajwafku waa ka caynka ka buka haduu caynka ka buko maxaa la odhan ficilka magaciisa ajwaf ajwaf waxa weeye calooshuu ka bukaa caynku muna calooshii ficilka ahayn eeg ilayn calool marka la yidhaha waxna way ka sarreeyaan waxna way ka dambeeyaan kolka waxa weeye fa iyo laam fa iyo laam baa labada dhinac ka kala xiga ajwaf waa bartankii ajwafuhaa kii ajwafka iyo joofka ka bukayna ka qaalo oo kale wey qaala wuu seexday dhe ama qaala wuu yidhi dhe qaala wuu seexday hadday tahay waa yaqiilu mudaaricu oo qayalayaabay ku bugtaa waa qayluuladu halkay ka timid qaala qayluula qaala wuu yidhina waa wow bay ku bugtahayoo qawala buu ahaa baaca wuu iibiyey dhe ama t baaca tallaabadu kala fogeeyeyba haddaad tidhaa baaca wuu iibiyey waa bayaca haddaad tidhaahdo baaca mee tallaabadii khudwada ayuu dheereeyey waa bawaca maala wuu see u leexday dhe maala wuu leexday waa mayala iyadu maaladu ismi bay noqotaa mararka qaaroo waaba maalkana naqaana de annaasu qad maaluu ilaa man cindahu maalun dadkii waxay u leexdeen ciddii shilinka haysatay baa la leeyahay waman laa cindahu maalun facanhu naasu qad maalu kaan shilin haysan waa laga sii baydhayaa kaan shilin haysan waa laga sii baydhayaa buu yihi annaasu qad maalu ilaa man cindahu maalun waman laa cindahu maalun facanhu naasu qad maalu maala waa leexadka markaa maala yamiilu haddaba magiciisu saw ajwaf ma aha magac kale ayuu leeyahay yaa garanaya magaca kale muctalulcayn muctalulcaynna waa la yidhaahdaa magac kale ayuu leeyahay yaa garanaya magac saddexaad waxaa la yidhaha ya maxaa tida maxaa tidhi abdan abdan okay abdan waa ajwafun ajwafun baa lainoo bedelay waxaa loo yaqaanaa du halaaa maxaa magaciisa kale la yidhaahdaa du halaaa ayaa la yidhahdaa kolkaa du halaaa waa kii saddexda xaraf lahaa marka taada lagudam lagu daro taaw damiirka loo yaqaan ayuu saddex xaraf noqon oo maxaan odhanayaa qaala markaan leeyahay anaa idhi qultu waa saddex xaraf ficilada kaleo dhani afar xaraf bay noqdaan akala imika mahmuuska haddaad ku darto ta afar bay noqon akaltu saalimka haddaad ku darto ood nasar nasartu afar buu noqon kii hadda aynu soo marine shawiga ahayd haddaad ku darto afar xaraf buu noqon waraftu laakiin kan isagu waa saddex buu noqonaya naaqisuhaa naaqiskeegii ka naaqiska la odhanayaana milu dacaa dacaa oo kale weeyi dacaa wuu beriyey ama wuu dhawaaqay qalaa oo kale weeyi qalaa wuu cadhooday ranaa oo kale weeye ranaa wuu jalleecay ama wuu daymooday haddaba waxaad eegtaa naaqiskuna waa ka muctalulaamka abaa naaqis la yidhah ama wow ha ku buko ama ya ha ku buko ama facala ha ama faciila ha ama facuula ha ama xataa ha ahaadaba maziidba ha noqda ad ficilada soo socdaba ha noqda hadduu doono naaqisuhaa naaqiskeegu milu dacaa oo kale weeye dacaa wow bay ku bugtaa dacawo buu asalku ahaa qalaa qalaa ya bay ku bugtaa qalaya buu ahaa maxaan ku kala garanayaa dacaana alif baa u dambeeya qalaana dhawaaqa alif baa u dambeeya alifku siduu u qormaa la eegaa dacaa siduu u qoran yahay kor buu utaaga waa wow kol haduu kor u taagan yahay qalaana sida yadu u qoran yaho yadee maaha kani waayo hadduu ya yahay laba dhibic baa loo yeeli lahaa waa alifuun kolkaa qalaya baad odhanaysaa ranaana wow buu ku bukaa ilin baa loo taagaye rana rana waa daymada yarnu haddaba naaqis baynu nidhi kaa magiciisa magac kaluu leeyahay maxaa la yidhaah muctalulaam maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi muctalulaamna waa la yidhaha naaqisna waa la yidhahdaa lafiifuhaa lafiifkeegii lafiifku waa wax la duuduubay lafiif wax duuduuban weeyi lafiifuhaa lafiifkeegii milu kawaa oo kale weeyi awaa wuu baadiyoobay awaa waa lafiifkan maqruun baa la odhanaya ila laba xarafoo isku xigu ka bukaaye laba meelood waa awaya awaya caynkuna waa wow laamkuna waa ya wuu baadiyoobay yawi baad odhanaysaa markaa waaa wuu ilaaliyey mafruuq baa la odhanayaa lafiifka mafruuq laba xarafoo xaraf saxiixii u kala dhexeeyo wey waaa wuu badbaadiyey ama wuu ilaaliyey waqaya baynu iyadana odhan waqaya ayuu asalku ahaa yaqi wanaa wuu daalay wanayabuu asalku ahaa wanaa wuu daalay waa aayadda qur'aankae nebi muuse iyo ilaahay ku leeyahay haaruun ayo walaa taniya fii dikrii idhabaa ilaa fircawn walaa taniya maadigeygii waa wanaadeenin walaa taniya haka daalina fii dikrii xuskayga kolka wanaa wuu daalay baa la yidhaahdaa waxaynu haynaa lafiifkuna waa laba qaybood buu noqday inuu lafiifku laba meeloodoo isku xiga ka buko oo caynka iyo laamkaa sida qawaa oo kale iyo maya inuu lafiifku ka buko laba xarafun isku xigin waa caynka iyo fada sida waa iyo wana hadduu isku xigaan maqruun baa laydhah lafiif maqruuna haddii loo kala dhexeeyana lafiif mafruuqa baa la odhanaya waa lafiifun mafruuq halkaa culima waxaa si toosa ah aynu ugaga baxnay ficilada qaybahoogii aynu haddaba macnaha uun isa soo saarno wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadii naqli caynka oo lihulaasiyi hulaasi u sugnaaday muctallatan iyadoo muctallaa ah cayntu lifaaihi ilaa faaihi fadiisa u naqli oo famtail ku dirnow arinkaa in itasala hadduu la xidhiidhsado nuunu nuunku wa taau damiiri ow taau damiiri ama taau damiirku bihi ficilka hadday la xidhiidhsadaan kadaa kan oo kale rawow way wariyeen bilaa nakiirin mid inkiraakiyuna jirin bay wariyeen wain yakun hadduu yahay shakliga caynku fatxan fatxa hadduu yahay fakhud qaado mujaanisan mid u jinsiyooba lilcayni caynka mid u jinsiyooba kun ahow qaa'isan mid qiyaasanaya limili haadaa kan iyo kala midka aba wa saalimulafcaali afcaasha saalimka ihi maaka weeye qad salima ka badbaaday min xarfi cilatin xarfu cilo ayuu ka badbaaday kamaa qad culima ismulmawsuul maca silati fii quwati mushtakama fi qaacidai muqarara kalmacluum kii lasoo yaqaanay oo kaleba weeyi kamaa qad culima sidii la ogaaday oo kale walam yakun aan ahayn mahmuusan mid la hamseeyey o mudaacafan mid mudaacaf laga dhigay efalaa takun niyo hawha noqon saadifan mid ka baydhaya can faydi saybin daadka burqasashadiisa shawiyuhaa shawigeegu milu warafo oo kale weeyi ay daala wuu dheeraaday ajwafuhaa ajwafkeeguna ka qaalo oo kale weeyi baaco oo kale weeyi maalo oo kale weeyi naaqisuhaa naaqiskeegu milu dacaa oo kale weeyi qalaa oo kale weeyi ranaa oo kale weeyi lafiifuhaa lafiifkeegu milu khawaa oo kale weeyi waqaa oo kale weeyi wanaa oo kale weeyi in sha allahu tacala halkaa ayuu cashirkeeni inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam